cuyuubi nikaax inuu sheekhu ka waramo ceebaha guurka almuhbitati lilkhiyaari fiihi ceebaha guurka ku iman kara labadii qof mid ahaan ku iman kara ee kii kale u sugaya inuu khiyaar yeesho khiyaarkuna waa inagii hore usoo marnayoo waa awooddii fasikidda qofku uu fasakhay ka noqonayay caqdigii markaa ka noqoshada ceebaha banaynaya qofkii uu xaq u yeelo inuu guurkii ka noqdo markuu ceebta arko ceebaha caddaynteedii buu sheekhu bilaabay buu yidhi fa wuxuu yidhi wa turaddu lmar'atu gabadhii waa la celinayaa ay zawjatu baa loo jeedaa gabadhii markaa la guursaday waa la celinayaa yaani guurkeedii waa laga noqonayaa bikhamsati cuyuubin shan ceebood mid ahaan haddii lagu arko axaduhaa ceebta koobaad biljunuuni waa li sawaan waxaa isku mid ah adbaqaa adbaqa ama ha noqdo markaa waalidaasi ha noqoto mid joogto ah aw taqaaca ama ha noqdo ha noqoto waalidaasi mid eh, goosgoos ah oo marmar imanaysa qabila alcilaaja aw laa waalidaasi ha noqoto mid yani sawaaun aqabila alcilaaja aw laa waalidaasi ama ha noqoto mid aqbalaysa dawo oo la daweyn karayo ama yaanay noqonin mid cilaaj aqbalaysa iyo mid aan aqbalayn intay doontaba ha noqoto eh kol haddii waali qofkii ay maaragtay qofkii kale ku arkay xaq buu yeelanaya inuu yidhahdo guurkii waan ka noqdo fakhraja waxaa baxay bu ihi miir doorsoonkii ama inuu qofkii kooma galo ama uu suuxo oo kale falaa yahbutu bihi lkhiyaaru qofkii inuu kooma galo ama uu suuxo khiyaarkii iyo ka noqoshadii kuma sugnaanayso fii faskhi nikax qofkii khiyaar uma yeelanayo ninkii maalan inuu ka noqdo guurkii oo u fasaho walow daama haba noqdo buu yidhi mid markaa joogto ah oo gabadhii intay kooma gashay ay markaa muddo badan ku jirtayba hadday doonto ha noqotee arrintaa iyada ah ka noqosho ma laha buu yidhi khilaafan lilmutawallii innaga oo markaa khilaafayna sheekh la yidhahdo mutawalli horena inoo soo maray maxaa magaciisu cabdiraxmaan ibnu ma'muun abuu sacd almutawalli wuxuu dhintay afar boqol iyo sideed iyo toddobaatan sheekhaasi oo kitaab atatima la yidhaahda leh ama tatimat libaana ayaynu arrintaa ku khilaafsannahay buu sheekhaasi wuxuu yidhi haddii uu markaa joogto yahay muxuu ahaa miyir doorsoonidaasi qofkii gabadhi waa doorsoontay waa sooba noqon weydeyba manay dhimanin muddo maarata waxa weyaan dee mudday sidaa ahayd isagu wuxuu yidhi xaq buu u yeelanayaa inuu yidhaahdo guurkeedii waan ka noqday oo waan fasakhay culammada qaarkoodna way ku raaceen oo uu ka mid yahay shaykhulislaam zakariya alansaari way ku raaceenoo hadday xaaladdu halkaa gaadho wixii uu dheeraadu joogto noqdo oo ay maaragtay dee sooba hore u soo noqon weydo xaq buu u leeyahay inuu fasakha bay yidhaahdeen laakiin sheekhu waad arkaysaanoo waxa uu yidhi maya sidaasi ma aha taasi markaa laguma waafaqab laguma waafaqayo mutawali waalida uunbaa keensanaysa inuu qofkii guurkii ka noqdo laakiin koomuu galay lagagama noqdo buu isagu sheekuy wathaaniyu qodobka labaad ama ceebta labaad biwujuudi iljudaam waxaa lagaga noqon karaya guurkii in maaragtay gabadhii lagu arko xanuunka judaamka la yidhaahdo bidaalin mucjama waa daalkii dhibicda lahaa judaam wahuwa cilatun waa xanuun yaxmaru minha alcudwu uu qofka markaa xubi xubnihiisii kulbo ay markaa casaanayso uma yaswadu haddana xubintii ay madoobaanayso uma yataqaacu haddana ay googo-ayso ama dildilaacayso uma yatanaasaru marka dambana uu markaa daadanayaba xubinkii xubnihii jidhka ayaa markaa xanuunkaasi waxa uu keensanayaa in ay googo intay marka hore midabkoodu isbedelo casaan haddana madow marka dambena markaa dildilaacaba maarata jidhka dildilaaco marka dambena xubnihii ay daataan xanuunka noocaasa isaguna wuxuu keenaa khiyaar ama ka noqosho in guurkii laga noqon karo wthaaliu ka saddexaad biwujuudi lbaras waa in gabadhi lagu arko xanuunkii barasta ahaa wa huwa xanuunkani bayaadun fi ljildi waa diirka oo qofki cadaanaya yadhabu macahu damu ljildi iyadoo markaa diirka sare dubkan sare uu dhiiggii ka tegaya buu bila dhiig noqonayo wamaa taxtahu min alaxmi iyo wixii ka hooseeyo markaa hilibkii ahaaba iyaduna ay markaa eh, ay markaa waxa weeye eh, bilaa dhiig noqonayso dhiiggii uu ka tegayo fakharaja waxaa baxay buu yihi albahaqu bahaqa oo isaguna diirkoo caddaanaya ah waa xanuun bedelaya isagu diirkii dubkii sare midabkiisii bedelaya min gayri idhaabi damihi iyadoo laakiin dhiiggii aanu ka tegaynin falaa yahbutu bihi lkhiyaaru kan isaga ka noqosha kuma sugnaato marka xanuunkan barasta iyo bahaq baa kala jiro oo qolyahan mucaasi sheekhu saas ugu kala duwo wuxuu na yidhi xanuunka barastu damashi jirkiina waa cadcadaanayaa Eh, bila dhiigna wuu noqonaya oo meeshii caddayd dhiiggii markaa waxa waa ka tegaya qolyahan iminka mucaasiriintuna eh, bahaquna saas maaha isagu uu caddaanayaa jirkii laakiin dhiiggii ma tegayo qolyahan iminka eh, maarata dhakhaatiirta mucaasiriintaa iyagu waxay ku sheegaan barastu waa xanuun qofku uu la dhasho sideeda horeba dabcan diirkii iyo dubkii way caddaynaysaa oo de way bedeleysaa dawana iyadu ma laha daawadu waxba kama tarto keliya inay aahaarteeda iyo raa saamaynta qofka ku lahaan lahayd ay yarayso mooyaane ma baabi'iso sidoo kale waxay saamayn ku yeelatay qofka aragiisa barastu bahaqu laakiin qofkii waxaa laga yaabaa inuu dib kaga yimaado isagoon qofku marka hore aan qabinba had jeer marka ilaa koob iyo meelahaas marka qofku ku dhadhawaado ayaa uu ku yimaada bay leeyihiin koo iyo laatanka ilaa afartanka inahaas markastoo cimrigiisu kordho waa laga yaba in jidhka uu ku kordho dawadana wuu aqbalaa markii la daweeyo waa laga yaba in qofkii uu ka bogsado marka kaasi isagu ma keeno khiyaar ma keeno waraabicu ka afraad biwujuudi rataqi in gabadhii markaa lagu arko rataq rataquna wahuwa insidaadu maxali ljimaaci meeshii jimaaca ama xubinkeedii inuu markaa daboolmo bilaxmin hilib uu markaa qariyo oo markaa e, jimaaci uu suurogeli waayo wlkhaamisu ka shanaad biwujuudi اlqarani in qaran lagu arko qarankuna waa maxay wahuwa insidaadu maxali اljimaaci waa in xubinkii jimaaca ama xubinkii tarankaee dumar gabadhu uu markaa daboolmo bicadmin laf uu ku daboolmo taasina labadaasibana oo iyaguna markaa de aggii xubinkii u ku tacalluqa labadaasiba iyaguna way keenaan khiyaarkii oo inuu ninkii ka noqdo ayay u baneeyaan wamaa ada haadihi alcuyuuba wixii ceebaha shanta ah ka soo hadhay kalbakari sida in markaa qofka afkiisii urleeyamaaragtay afkiisii ur leeyahay oo kale wasunaani iyo qofku inuu yahay qof markaa urti markaa tii dhididka weeye markaa iyo meelahaasi ka soo baxaysay qofku urta noocaasa u yeesho laa yahbutu bihi alkhiyaaru kuwaas iyagu ma keensadaan inuu qofku guurkii waan ka noqday yidhaahdo hadda gabadhii furayo furi karaa oo la odhan maayo ma furi karaysid laakiin ka noqosho meesha ma imanayso guurkii waan ka noqday ama maarata waan fasakhay ma ma imanayso fasakhaadda iyo furiinkuna way kala duwan yihin wayuradu rajulu ninkiina waxaa lagu celinayaa ay awju zawjkii gabadhu markaa sayigeedii waxay iyaduna iskaga fasikhi kartaa bikhamsati cuyuubin shan ceebood markii ninkii lagu arko biljunuuni waalidii iyo waljudaami judaamki iyo walbaras barastii sabaqa macnaaha saddexdaa waynu soo sheegnay markii aynu gabadha ceebaha lagu celin kara aynu ka warramaynay ayay saddexduba aynugu soo mareen markaa saddexdaasi waa saddex mushtaragahoo raggii iyo dumarkii labadiiba lagu celinay wa biwujuudi ljabbi waxaa kaloo raggii lagu celinaya afar noqonaya in ninkii ceeb lagu arko ceeb ah ceebtaasoo ah jabi wa huwa qaطcu dakari waa ininka xubinkiisiiba uu go yahay xubinkii taranku uu go yahayba kullihii dhammaantii wada go yahay aw bacdihi ama qaybi ay go-an tahay walbaaqii minhu iyadoo inta hadhayna duuna alxashafati xashafadii ama xubinka intiisii hore wax aan leekayn ay tahay haddii ninkii xubinkiisii o dhami uu wada go yahay ama xubinkii wax yaroo de aan jimaacii iyo galmadii aanay ka suuragal ahayn oo xashafadiiba ka yari uu ku harhsan yahay isagana de maqsuudkii iyo dantii ujeedda dantii laga lahaa guurku ma xasilayso isagana markaa xaqba u yeelanaysaa gabadhii inay ka noqoto oo ay tiraahdo waan iska fasakhay fain baqiya qadruhaa haddii ninkii xubinkiisii wax ka hadheen oo in markaa xashafadii leeg ay meeshii ku hadhay oo jimaaci uu suuragel yahay faakaru iyo wixii ka badani ay hadhaan falaa khiyaara gabadhii markaa khiyaar ma yeelanayso waayo maqsuudkii iyo maarata waxa weye dantii laga lahaa guurku dee waa xaasil oo way xasilaysaa wey wa biwujuudi lcunnati waxaa kaloo raggii lagu celinayaa in ninkii lagu arko cunno xanuunka la yidhaahdo ama inuu qofkii e, xubinkiisii aanu e, intishaar lahayn ama aanu markaa waxa weyaan e, aanu adkaanaynin wa hiya bidammi alcayn cunadu caynka waa la daminaya cunna baa la odhanaya zawji waa ka caajiso awoodi waayo can ilwadci galmadii fi lqubuli inuu gabadhii markaa xubinkeedii taranka uga galmoodo lisuquuطi اlquwati sababtu u keri waayna ay tahay iyadoo meesha ka dhacdo ay ka maqan tahay awoodii annaashirati ee xubinka markaa maaratay xoojinaysay ee markaa galmada ku awoodi karayay lidacfin fii qalbihi iyadoo wuxuu u keri waayna ay tahay itaaldarri ku sugan ama qalbigiisa aw aalati ama xubinkiisa oo waxay leeyihiin weliba inta badan waa agga qofka wadni wadnaha iyo nafsi nafsadiisa weeyi oo in markaa xubinkiisiiba uu markaa adkaan waayo ayaa laga yaabaa iyadoo arrintuna arrin nafsaaniya oo waa qalbiga ka cabiraya sheekhuya arrin iska nafsiya ay tahay oo qofkii ama naxdin ku timid ama wax la mid ah ama maaragtay waxaweyaan gabadhii oo nafsi ahaan uu ka heli waayey ayaa dhici karta in markaa ay ku keento in xubinkiisii eh, uu istaagiba waayo markay markaa taasi timaado iyadana dee waxa weeye gabadhi xaq u yeelanaysaa inay tidhaahdo waan iska fasakhay markii dabcan la mariyo eh, sistamkeeda nidaam bay leedahay la maraya maxkamadii ilaa akhirihii sanad baa loo qabanaya hawl dheer bay markaa maraysaa kadibna waa laga fasakhaya haddii eh, uu markaa hagaagi waayo wayushtarau waxaa loo shardiyayaa fi lcuyuubi almadkuurati ceebahan aynu sheegnay ee shanta ah xaggii raggana waa shan xaggii dumarkana waa shan alrafcu fiiha loo dacwoodo maaragtay waxa weeye ceebahan dhexdeeda ila alqaadi xaggii qaadiga in loo dacwoodo oo arrinta loo gudbiyo maxkamadda oo maaragtay qofkii aayarun iskama fasakhayo ninkii iskama odhanayo waali baan ku arko waan ka noqday ma odhanayo ama maaragtay waxa weeye ceebtaasaan ku arko waan ka noqday un toos uma odhanayo iyadiina saasoo kale ma odhanayso in dacwad la gudbisto waxa wey maxkamaddii arrintii ay eegto iyay noqonaysa waa wixii aan furinayna fasakhaada ama hadday ku heshiinayaan isfuraan ta way isfuri karaanoo taas iyadoo hadal ma laha yanfaridu lama keli noqon karaan azawjaani labadii isqabay bitaraadii inay isku raali noqdaan isla ogolaadaan ay ku heshiiyaan bilfaskhi fasakhaad fiihaa ceebahan dhexeeda ay markaa wax ku fasakhayaan oo xataa hadday isla gartaan o yidhahdaan dee ceebtaasaa iska fasakhna guurkii iyo waayahay ay yidhaahdaan oo sidaa ku fasakhaan fasakhaadaasi mid markaa fulaysa maaha furiin bay samayn karaan laakiin fasakhaadani waxay u baahan tahay in markaa eh, dacwad la gudbiyo oo qaadiga arrintii u eego kadibna uu markaa idhaahdo waa ciladii way sugan tahay waxaanu qofkii kale awoodu leeyahay inuu fasakho waa inuu qaadigu sidaa idhaahdo iyagu laakiin waxay ka heshiin karaan waa furiinkii walaa yanfaridu zawjaani labadii markaa isqabay lama kelin noqonayaan bitaraadi inay markaa iyagu isla ogolaadaan bilfaski inay markaa waxa weyaan nikaaxi ay ku fasakhaan fiiha fii hadihi alcuyuub eebahani aynu ka warramayn kamaa yaqtadiihi waa sida uu keensanaya buu yidhi kalaamu lmaawardiyi imaamkii maawardi oo isagana magaciisa aynu ku sheegnay ya abulxasan cali bni xabiib almaawardi raximah اllahu tacaala wafaadkiisuna uu ahaa afar boqol iyo konton siduu markaa isagu sheegay iyo waayrihi hadalkiisu siduu keensanaya buu yidhi waayrihi iyo culamo kaleba hadalkoodii sida uu keensanaya waa saas oo inaan ku heshin karin wey laakina aahira nasi hase ahaatee naskii imaamka oo shaaficiya imaam shaafici hadalkiisa sida ka muuqataa khilaafuhu waa si sidaa ka gedisanoo inay markaa iyagu ku heshiin karaan iska fasakhaan baa hadalka shaafici daahirkiisiiyo sida laga fahmaya ay tahay laakiin culammadii saasay qarireen taasaana markaa muctamadahu hadalkan shaaficina sidaasi ayuunbaa lagu fasiraya lagu xambaaray faslun fii axkaami sadaaq halkanna waxaa laga gelayaa axkaamtii meherka wa huwa bifatxi saadi afsaxa min kasriha mushtaqu min asadqi bifatxi saad wa huwa lafdigani asadaaq bifatxi saad isagoo markaa la fatxinayo saadkiisa oo sadaaq la odhanayo afsaxa xaala markaa fatxahaas uu yahay mid ka fasaaxo badan min kasrihaa nacam anigaba afsaxu baa i qoran lakiin afsaxa baa ka wanaagsan xaal uu yahay fatxahaasi mid markaa ka fasaaxo badan min kasrihaa hoosdhiga saadka la hoos dhigoo sidaaq la yidhaahdo iyadoo uu yahay mid ka marka fasaaxo badan mushtaqun khabarkii huwadu waaka wuxuu yahay mid markaa laga soo ishtiqaaqay min asadqi sadqi baa laga soo ishtiqaaqay bu laga soo keenay bifatxi saad iyadoo markaa sadidu iyadoo saadkeedu uu markaa fatxa leeyahay sadqiguna waa maxay wa huwa sadqigani wuu yidhi ismun waa magac oo lagu magacaabo lishadiidi sulbi kii markaa sulbigu waa shay adka haadaa shayun sulbun waa shay adag markaad leedahay marka shadiidu sulbi waa shaygii adkaaya weliba adaygiinsna u sii daraa xoog u sii adka shaygii xoogga u adag ayaa waxaa sad markaa sulbi waa shay adag sadqina waa shay aad u adag wey marka waxa sadaaqiyo meherka ah laga keenayoo maadaama sadqigu yahay wax adag sadaaqi wuxuu sheegayaa in caqdigan iyo heshiiskani arin adag ay tahay de waa miihaaq haliida sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay marka halkan afsaxada in saas la yidhaabaa fiican laga dhigo markaa fatxada markaa mid xaalka ah afsaxu haddii la yidhaahdo waxay iska noqonaysaa jumlad ictiraadiyo huwa bifatxi saadi afsaxu huwa fatxuhu afsaxu min kasriha oo huwadii hore afsaxdu uma noqon karayso uma noqon karayso khabar ilan lama laha sadaaqa ayaa kasrada ka ayaa ka fasaaxo badan looma jeeda loo jeeda fatxada baa kasrada ka fasaaxo badan fatxada fatxusaadka baa ka fasiixsan kasrusaadka saasaa loo jeedaa marka afsaxadani waxay u noqonaysaa fatxigay u noqonaysaa huwada hore khabarkeeduna mushtaqun taawi waayahay asulbina waa bidami saad dhabarkuna waa sulbi shayga adagna waxaad ohanaysaa haadaa shayun sulbun iska ilaali dadku inta badan salbun bay yidhaahdaan sax ma aha ismiga faacil ee saluba ashayu salaabatan fa huwa sulbun wa saliibun wuu markaa adag yahay saas weey sulbun baa la yidhaahdaa amaa salbigu isagu waa in qofkii la deldelo salabahu yaslibuhu salban waa deldelaan wa sharcan sharci ahaan sadaaqu markaa sadaaq iyo sidaaqba waa la odhan karaa siduu inoo sheegay laakiin sadaaq oo bifatxi saada ayaa fasaaxo badan wa sharcan sharci ahaan sadaaqu ismun waa magac limaalin maal markaa ayuu magac u yahay maalkaasoo waajibin ku waajibaya cala rajuli ninka maalka ninka ku waajibaya qofkii dumar ahaa ugu waajibaya baa sadaaq la yidhaahdaa sababtuu ugu waajibana iyadoo ay tahay binikaaxin guur dee dhacay daraaddeed oo ninkii marka waxaweyn gabadh guursaday buu ugu waajibi karaa aw wadi shubhatin ama waxaa kaloo ugu waajibi karaa in gabadhii uu markaas si qalad ah uu ugu galmooday iyaduna de markaa meherkii way yeelanaysaa ama uu xoogayba gabadhii uu xoogay iyaduna meherkii way yeelanaysa aw mowtin ama sidoo kale waxaa kale ku waajibi karaa in markaa ninkii uu dhinto laakiin mowtkani waa bacda nikaax inuu ninkii geeriyooday laakiin geeridani waa geeri imanaysa guur dabadeed oo yani waxa wey xaaladdaa geeridu ay meherka waajibisaa waa gabadh buu guursaday isagoon meher u magacaabin oo tafwiid baa laga waynoo iman doona onu sheegi doona nikaaxu tafwiid gabadhii ayaa ogolaatay in meher la lagu guuriyo deetna meher la baa lagu guuriyey kadib baa haddana intii aanay isla guri gelin iyadiyo ninkeedii ayaa labadii mid ahaan geeriyooday ama isagiibaa geeriyooday ama iyadiibaa geeriyootay meher markii hore waajib mu aha inoo de mar aan labadii qof islamanay guri gelin markii gabadha la meherinayana meher logma looma magacaabin markaa meher waajibay ma jiro hadday isla guri garaan meherkii uu waajibayaayo maharulmili baa waajiba haddii labadii midkood uu geeriyoodana meherkii isaga markaana geerida ayuu ku waajibaya wayustaxabu waxaa sunno oo wanaagsan tasmiyatu lmahri meherka in la magacaabo fii caqdi nikaaxi caqdiga guurka gabadhii ninka loo guurinayo ee caqdigii la samaynayo in meherkana la raaciyo ayaa wanaagsan oo sunno ah walow fii nikaaxi cabdi sayidi amatahu hadday doonto haba noqoto ama haba noqdo guurkani ama xaalada laga hadlayaa haba noqoto hadday doonto xaaladda ninkii sayidka ahaa addoonkiisii uu addoontiisii u dhisayo nin sayidoo markaa addoommale baa wuxuu isu dhisayaa addoontiisii iyo addoonkiisii way bannaan tahay oo isku dhisi karaya marka markuu iyagii isu dhisayo inuu meher sheegaa ma sunaa ma fiican tahay ha waa fiican tahay bal laakiin meherkaasi meher macno samaynaya maaha waxaanu macno u samaynayni dee addoontiisa meherkeeda yaayaa qaadanay isagaa qaadanay cidda bixin lahaydna haddii marka de addoonkiisa addoonkiisan xoolihiisaba isagiibaa iska wadale addoonkan xoolihiisa isagaaba iska wadale addoontani meherkii waajibana sayidkaa qaadanaya ilan yadiguna wixii ay leedahay isagii baa iskale markaa meherkii meher macnale oo adduun lagu kala qaadanaya ma laakiin haddana iyadoo la ilaalinayo maaragtay guurka nidaamkiisii ayaa waxay culimmadu leeyihiin waxa fiican markaa lafteeda in meherkii la magacaabo oo uu addoontaydii baan kuugu guuriyey meher intaa dhan deetana isna uu yidhaahdo waan aqbalay sidaa markuu yidhaahdo meher ma jiro addoonkii wa lagu leeyahay ma jirayo waxaa la laa yahbutu lisayidi fii dimati cabdihi shay-un waxa weeye sayidku addoonkiisa dimadiisa waxba kuma yeesho nafsadiisa waxbuu ku yeeshaayoo hadduu gacan gooyo de iga gooya wuu odhanaya u qisaasanaya laakiin dimadiisa waxba uguma waajiban hadduu xoola ka dhaco uu xoola ka baabi'iyo lama odhanayo waad ku leedahay xoolihii kaa baabiiyey waayo gebigiisii baad leedahayba marka wax aad ku yeelanayso oo markaa eh, maal ihi ma wayakfii waxaa ku filan buu yihi tasmiyatu yi shayin kaana tasmiyatu ayi shayin wax uun in la magacaabo kaana yani waxaasoo wujida ayi shayin wujida wa alla wixii la helo uun in la magacaabo kaanadu waa iska taamee ayaa iska banaan wax uun in la magacaabo laakiin waxaas waa inuu maal yahay wuuu keena soo yidhi tacriifkii ismun limaalin waxana waa inuu wax qiimahaasi ama ha yaraado ama ha badnaado wax aan maal ahayn oo aan qiimo lahayn sida ay iyo wixii lamidka ahaa de taas iyadu socon mayso waa inuu wixii maal yahay ama ha yaraado ama ha badnaado walaakin hase ahaatee yusanu waxaa fiican cadamu naqsi inaan laga yaraynin an casharati daraahima toban dirham meherku inaanu ka yaraan baa wanaagsan toban dirham waa hal dinar halka dinaarna waa afar garaam iyo rubuc marka haddaynu konton doolar ka soo qaadno waxay noqonayaan afartii gram laba boqol bay noqonayaan soo maa rubuciina dee maaragtay kontonkii rubucii waa dhowr iyo toban wuxuu noqonayaa doollar aduu laba boqol iyo waxoogaa inaanu ka yaraan meherku ayaa wanaagsan bay culimadu yidhaahda wa cadamu ziyaadati calaa khamsimiati dirhamin khaalisa aan lagana badinin shan boqol oo dirham oo saafiya waa intii uunad konton ku dhufatay intii hore uu konton ku dhufo de markaa muxuu noqonaya labadii boqol haddaad konton ku dhufato ya toban kun buu noqonaya sahlan ma iska ilaaliya rag badan baa filanayay in la doono kun dollar yaan laga badin intaa inaan laga badin laguma yaraynin dumarkii tobankaa kun iyo waxoogaaga waa intii meherkii nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaaqii uu ahaa markaa intaana inaan laga badin iyaa wanaagsan wa ashcara wuxuu ina fahansiiyey wuu ina dareensiiyey qowluhu hadalka sheekhu uu yihi yustaxabbu waxa wanaagsan in meherka lagu magacaabo guurinta ayaa waxaynu halkaa ka fahnay bijawaazi ikhlaa'i nikaaxi can mahri inay bannaan tahay in guurintii ay ka madhnaato aan laguba sheegin meerkii wa huwa kadaalika arrinkuna waa sidaa aad fahantay oo markii lagu yidhi waa sunna uun sheegidda meherka lagu sheegayo caqdigan guurinta waa sunna markii lagu yidhi waad waxaad fahantay in haddii la yska daayana oo aan waxba halkaa lagu sheeginna ay bannaan tahay waana sidaa aad fahamtay buu ku yidhio way banaantahy laakiin waa nikaaxu tafwiidka xaaladda la yidhaahdo fain lam yusama waa kan nikaaxu tafwiidkii waa kan fain lam aan lagu magacaabin meherkii fii fii caqdi nikaaxi mahru caqadkii nikaaxa kii gabadha la guurinaya haddaan wax mehero la magacaabin saxa alcaqdu caqdigii wuu ansaxayaa wa haadaa macna tafwiidi tafwiid markaad aragto fuqahado iyagoo nikaaxu tafwiid la aad aragto tafwiidka la sheegaya waa sidaa wayasduru tafwiidkani dee waa u xilsaaride wuxuu ka soo fulaa taaratan waqtiyada qaarkood min azawjati gabadhii albaaligati qaangaarka ahay alrashiidati ee aan la xayirin ka qowlihaa waa sida inay tidhahdo liwaliyihaa weligeedii ay ku tidhaahdo zawijnii bilaa mahrin iguuri meher aan igu guuri aw ala an la mahra lii igu guuri inaanan meherba lahayn fa yusawijuha alweliyu markaasaa weligii uu guurinayaa wayanfi lmahra markaasuu meherkiina uu anfiyaya odhanayaa meher la-aan baan kuugu guuriyey aw yaskutu canhu amba wuuba iska aamusaya ohanaya inta waan kuu guuriyey isna ohanaya waan aqbalay markaa markuu sidaa yidhaahdo nikaaxu tafwiid baa dhacay kol hadday iyadii fasaxday oy tidhi meher meher la igu guuri ama ay tidhi eh, igu guuri igu guuri inaanan meherba lahayn zawijnii bilaa mahr meher la igu guuri yani waa adigoon meher magacaabin laakiin tani waxay leedahay waxaad igu guurisaa inaanan xataa meherba lahayn markaasuu sidii ku guuri waxaan kuugu guuriyey gabadhaasaan kuu guuriyey meherna kuguma leh wax meherona inaanay kugu lahayn baan kuugu guuriyey buu wax mehero kuguma lahaadan waxba kama jiraan waa hadal lagwiya laakiin weligii ku dembaabi maayo kol hadday iyadii sidaa ugu fasaxday isagii ku dembaabi maaye baa layidhi meherkiina way yeelanaysaa uno dee nikaaxu tafwiid buu noqonaya nikaaxu tafwiidna wuu inoo iman doonaa sida uu meherkiisu ku sugnaado markaa gabadhii wuxuuna yidhi baaliqa rashiida maxaad alkaa ka fahantay inantii yarayd ee aan qaangaarhka ahayn ama tii maxjuurada ahayd ee maarata xayaraad laga saaray nikaaxutafwiid lagumaba guurin karaba waa in mar walba meherulmiligeed iyadoo kale meherkay qaadan jirta ama ka badan mar walba waa in loo magacaabo meherka lagamana maaragtay madhnayn karo oo lagama aamusi karo meherulmiligeediina lagama yarayn karo iyadoo kale meherkay qaadan jirteen lagama yarayn karo sidoo kale tan baaliqada ee qaangaadhka rashiidadii haddaanay iyadu fasixin iyadana sidaa laguma samayn karo oo lama odhan karo in meherkeedii la magacaabo wakadaa waxa tan lamida buu yidhi low qaala hadduu yidhaahdo sayidulamati addoonta sayidkeedii lishaksin qof hadduu ku yidhaahdo zawajtuka waan kuu guuriyey amatii addoontayda wanafalmahar meherkiina meesha ka saaro yhahd meherna kuguma le aw sakata ama uu ka aamuso yhahdo waan kuu guuriyey inuu kana waa qaybta labaadoo nikaaxutafiidku waa kii la yidhi taaratan min azawju imanaya oo zawjada xaggeedii oo markana idanka bixinayso shuruudaasaana u dhigan ti idankaa bixinaysa marna xaggii weliga laftiisu ka imanayaayo waa marka iyadii addoon markay addoon tahay uu addoontii guurinaya sayidkeedii meherka wuu iska dayn karaa waayo meherka de isagaa waa xaqiisiiba isagaa qaadanayaba iyadu maba qaadanaysa mar adaan iyadii qaadanaynin hadduu de ka aamuso waa nin xaqiisii ka aamusay unbuu noqonayaayo basi ma laha waidaa saxa markuu hadaba asaxo atafwiidu nikaaxii tafwiidku markuu asaxo ee aan meher lagu sheegin wajaba almahru nikaaxaas ma bilaa meher buu ahaanaya maya meherkii wuu waajibayaa uun fiihi caqdigaa dhexdiisu ku waajib bialaaati ashyaaa saddex arrimood mid ahaan ayuu meherkii ku sugnaanaya wahiya saddexdaasi waxaa weeye ka koobaad an yafridahu zawju in ninku uu markaa uu fardiyo yani uu magacaabo fardigu fardigu waa yani uu qiyaasu yidhahdo meherkii waa inta calaa nafsi naftiisii ku waajibiyo u yidhahdo meherkii waan intaasaan kuugu qadaray meherkaadii wa tardaa ay ku raali noqoto azawjatu zawjadiina ay ku raali noqoto bimaa faradahu waxaa uu qadaray waa qodobka koobaad waxay ku sugnaan karta meherkeedii wuu ku sugnaan karaa inuu yidhaahdo meherka intaa aan kaaga dhigo intaasaan kaaga dhigo yana tirahdo waa ay ku heshiiyaan waa meherkii dabadi caqdigii dabadi guurintii markii loo guuriyey kadib ayay heshiiyeenoo meherkii intaa aynu ka dhigna iyo waayaha ay yidhaahdeen way asaxaysaa markaa markay saa ugu heshiiyaan ayuu waajibaya kama noqon karta markaa iyadii isagiina kama noqon karo meherkiisaasu ku waajibay laba aw yafridahu lxaakimu ama in xaakimkii uu markaa uu qadaro cala zawji oo ninkii markaa ku fardi ku waajibiyo oo uu qadaro wa yakuunu wuxuu markaa markay ishii waayaan hadday labadoodii iskhilaafaan intaa iga dhig ma intaa aan ka dhigo ku heshii waayaan markaasay dee dacwaddii uu qaadiga u gudbaysa deetana qaadigiibaa jaangoynaya o odhanaya meherku waa intaa isagii maxaa laga rabaa adaba qaadigii wa yakuunu wuxuu noqonayaa almafruudu waxaan lagu farad yeelayo calayhi cala zawji zawjka lagu farad yeelayo qaadigu uu cayimayaa maharalmili gabadhan oo kale wixii meher looga dhigi jiray ayuu magacaabaya qaadigu kamana yarayn karo kamana badin karo oo hadduu ka yareeyana iyadiibuu dulmay hadduu ka badiyana zawjkii ayuu dulmay sidaa daraaddeed wayushtaradu waxaa shardiga cilmulqaadi dee qaadigu inuu yaqaano biqadrihi gabadhan oo kale maxaa meheru noqon karaya waa inuu garanayo haddii kale hadduu iskaga dhufto de waxa weya dulmigii baan laga aamin ahayn marka waa inuu garanayo qadarkii amaa rida zawjayni miyaa iyadu markii ay labada zawj ay raalli isku noqonayaan bimaa yafridu waxaan uu zawjku farad yeelayo markay isku raalli noqonayaan oo iyagu ay heshiinayaan falaa yushtaradu shardi ma inay garanayaan gabadhanoo kale maxaa meher u noqda gabadhanoo kale maxaa meher u noqda inay garanayaan shardi ma markay iyagu ku heshiinayaan intaasaan meherka kaaga dhigay iyo waayahay khasab ma aha inay marka hore horta baadhaan oy soo ogaadaan gabadhan oo kale maxaa maharulmila u noqonaya waayo iyagiibaa dadkii xaqa lahaaba iyagiibaa markaa arrintan ku heshiinaya basiyadu ma yeelan markuu qaadigu waajibinayo markaasaa la doonaya inuu qaadigu aqoon u leeyahay gabadhan oo kale meherkeedu intuu noqdo qodobkii saddexaad buu galo wuxuu yihi aw yadkhula ay zawju ama inuu la guri galo ninkii bihaa gabadhii ay zawjati gabadhii almufawadati aan meher loo magacaabin inuu la guri galo yani uu galmoodo weeye qabla fardin iyadiioo aan wax fardi ihi dhicinoo aan waxba loo sheeginoo min azawji ama xaggii ninka aan waxba looga magacaabin awil xaakimi ama xaakimkii inta arrinta loo gudbiyey aanu wax magacaabin ay galmadii ka soo horayso oo ay markaa wa galma dhacdo xaaladdaa iyada ah gabadhaana meherba u waajibay oo lama odhanayo maadaama aan meher lagu magacaabin ilaa aynu haddana wax ka heshiino meherkaagii ma jir lama odhanaye galmadanaba waajibisayba fa yajibu lahaa xaaladan waxaa u waajibaya mahrulmili iyadoo kale meherkii ay yeelan jirtay ayaa u waajibaya binafsi dukuuli dukuulkaa dhacay gurigalkaa dhacay galmada loogala jeedo hady jeer markan gurigal nidhaahno galmadaynu u jeedna markii markaa gurigalkaasi uu dhaco ayaa mehermiligii uu ku waajibayaaba hadalba uma baahno wa yuctabaru waxaa laga eegayaa haada almahru meherkani waxaa laga qiyaas lagu qiyaasaya lagu qadarayaa bixaalilcaqdi gabadhan markii la guursanayay ilan waxaa dhici karta intoo loo meheriyo inuu toban sano ka maqnaa dabeetana ay waxoogaa dee yar weynaatay kadib markaa ay isu yimaadeen ay galmadii dhacday marka ma waxaa la odhanayaa iminka haddii la meherin lahay misaa lagu meherin lahaa maya maalintii caqdigu uu dhacayey gabadhan oo kale meherkeedu imisu ahaabaa la odhanaya fil asaxi sida xooga badan waayahay arrin afraad buu inoo sheegayaayoo matnigu uu ka tegey abushujaac uu ka tegayoo iyadana gabadhan uu meherkii ugu waajibo mufawadada wa in maata waa kan uu dhinto axadu zawjayni labadii isguursaday ee nikaaxu tafwiidka isku guursaday midkood hadduu dhinto qabla fardin iyadiioo aan fardi dhicin fardigu ama xaggii dhexdooda ka dhaco ama xaggii xaakimka ha ka dhace wa wain galmana aanay dhicin meherna aan la qadarin ayaa labadii midkood dhintay wajaba mahrulmili xaaladda ayada ahna mahrulmili ayaa waajibaya filahari laba qowloo shaafici leeyahay midkooda xoogga badan markaynu qaadano waxa weeye mahrulmili baa gabadha ama iyadoo ha dhimato ama isagii ha dhinte mahrulmili baa waajibay marka hadday iyadii dhimatay dhaxal buu noqonaya mahrulmiligaasi haddii isagii uu dhintayna mahrulmiliga iyadaa la siinaya wlmuraadu bimahrilmili meherka asaageed markaynu leenahay waxaynu ula jeednaa qadrun waa qadarka yurgabu bihi fii miliha caadatan sida caadi caadige lasla yaqaano iyadoo kale lagu raadsade lagu guursado iyadoo kale waxaa lagu guursade lagu raadsado ayaa aynugula jeedaa markay leenahay mahrulmili ama meherka asaageed walaysa liaqali sadaaqi xaddun mucayanu sadaaqa ama meherka intiisa ugu yari ma laha xad cayiman filqilati xaggii yaraanta ugu cayiman oo laleeyahy halkaa lagama hoosayn karo ma jiro walaa liakarihi inta ugu badanna ma laha xadun xad mucayanun la cayimay filkarati aggii badida laga cayimayoo layidhi halkaa lama dhaafi karo iyaduna ma jirto bal idaabidu fii daalika waxa uun halkaasi xeer u ah oo yani waxa weyaan xad u noqonaysa ama daabit noqonaysa ana kula shayin in wax oo saxa jacluhu amanan ay ansaxayso inuu noqdo wax lagu kala iibsado min caynin waxaasoo ama daat ah shay ah la taaban karo aw manfacatin ama waxtar ah wax kastoo wax lagu iibsan karo saxa jacluhu sadaaqan meherna uu noqon karaya lacag xoolo dhul guri gaari wuxuu doonaba ha noqdo wax kasta oo wax lagu iibsan karo wax lagu bedelan karo ama hadduu doona waxtarba ha noqdee wuu noqonayaa sadaaqna wuu noqonaya waxtarkiiba maalan oo kale inuu yidhaahdo de inaan uu yidhahdo waxaan kuu guursaday aan sanad beerta kaaga shaqeeyo oy iyana waa yahay saas markaa lagu hesho caqdigii sidaa ku dhaco dee sanadkii baa la doonaya inu beertii ka shaqeeya ninkii meherkii gabadhaas wuxuu noqonaya in beerteeda uu ninkan sanadkaa ka shaqeeyo oo ama waxay tidhi in gaadhigaagaasi waxtarkiisa sanad aan lahaado iyo ku guursatay waa caadiyadun wasabaqa waxaynu hore usoo sheegnay ana almustaxaba in sida fiicani ay tahay cadamu naqsi in aan laga yarayn can casharati daraahima toban dirham wa cadamu ziyaadati aan laga badin calaa khamsimiati dirhamin shan boqoloo dirham baynu hore usoo sheegnay wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajaha gabadhii inuu ku guursado calaa manfacatin macluumatin waxtar xadidan ka tacliimiha alqur'aana sida inuu qur-aanka baro oo kale meherkayga halaga dhigay bayt inuu qur waan ku guursaday buu de qur-aankii o dhan baa la doonaya inu baro wayasqutu waxa dhaca buu yihi bialaaqi haddii furiin yimaado qabla dukhuuli gabadhii oon guri gelin haddii la furo nisfulmahri <clears throat> meherkii loo sheegay loo magacaabay haaf baa dhacay gabadhii aan isla guri gelin baa la furay haaf bay yeelanaysa amaa marka waa haddii furiinba u dhaco furiinba haduu dhaco xataa haddii ay tiraahdo waan iska kaa furanayaae lacag baan ku siinayaa ifur imisaad siinaysaa boqol dollar baan ku siinayaa ifuro markaasuu boqolkii dollar bay siiso markaasuu furay boqolkii dollar buu ku furay meherkii way ku leedahay haaf bay ku leedahay meherkii markii hore caqdiga loo magacaabay haafkii bay ku leedahay oo waxa weye mar haddii furiin dhacay haafkaasi waa jiraya wayasqud waxaa ku dhaca buu yidhi bialaaqi furiinba hadduu dhaco qabla dukhuuli gabadhii oo lala guri gelin nisfulmahri meherka barkiibaa ayaa dhaca nuski kalna way yeelanaysa amaa bacda dukhuul haddiise gabadhan la markii lala guri galay kadib eegalma dhacday walow maratan waaxida gurigalkaynu sheegaynaa mar quraba ha noqdo hal habeen ay kulmeen ba doona ha noqdee fayajibu kululmahri meherkii o dhan lagu leeyay hal habeen bay kulmeen ama hal mar baa galma dhacday markaa kadib buu furay meerkii oo dhammaystiran baa laga doonay walow kaana dukuulu xaraaman galmadan dhacday hadday doonto mid xaaraanaba ha noqoto oo waa sidee waaba xaaskiisii xaaraantu xaggay ka timid ka wai zawji waa sida in ninkii uu u galmoodo zawjatahu xaaskiisii xaala ixraamiha iyadoo xarman oo xaj ku jirta ama cumro ay u xidhan tahay hadduu galmoodo waa galmo xaaraana laakiin haddana meerkii o dhami waa ku waajibaya aw xayd ama iyadoo dhiiggii caadadaba leh u tago iyadana meherkii oo dhammaystiran ayaa waajibay wayajibu waxa waajibi kullu lmahri meherkoo dhammaystiran bay gabadhu yeelan kamaa sabaqa saynu hore usoo sheegnayba bimowti axadi zawjayni hadii labadii zawj midi dhinto ama mufuudo ha noqoto ama mid markaa wax loo magacaabay ha noqotay haduu labadii midi dhinto walow qabla dukhuul weeyaan iyadoo xataa laislaba guri gelin hadduu midkood dhinto meherkii waa dhammaystiraya isagoo dhammaystiran buu waajibaya laa bikhalwati zawji biha fi ljadiidi meherku gebi ahaan kuma waajibo bikhalwati zawji biha in la gooni noqdo biha gabadhi xaaskii inuu la gooni noqdo oo albaabka hoosta ka soo xidho kol haddaanay galmadhicin habeenkaaba hadday doona ay wada baryaan laakiin aan galmadhicin aroortiina maalan furiinba dhaco meherkii waa haafu maxaa yeelay dukuulkii ma dhicino isla gooni noqoshadani dukuul maaha dukuulku saynu sheegnay waa galmadi waa filjadiidi waa qowlkii dambe ee shaafi qowl hore oo culamada kalena u badan yihiinba baa jiro oo isagoo odhanaya haddii albaabada hoosta laga soo xidho laysla geli noqday xaaladaa iyadaa meherkii oo dhammaystiran baa waajibay qolyaha qaarkood leeyihin lakiin shaafi maya buu yidhi ayada qur min qabli an tamasuuhuna bay cabirtayo masiguna waa jimaaci intaydaan taaban dee taabashadaas waa galmadiibu waidaa qatalat ilxuratu gabadhii xortaed hadday dishaba nafsaha hadday isdisho qabla dukhuuli baa ninkiioo laba guri gelin bay isdishay ma la odhanayaa dee waa tan iyadii baa isdishee ninkii waxba kuma laha laa yasqutu mahruha meherkeedii meesha kama baxayo ninkan meherkii o dhamaystiran baa lagu leeyay meherkii oo dhammaystiran ayaa lagu leeyahay bikhilaafi ma taa waxaa ka duwan buu yidhi low qatalat ilamatu nafsaha hadday adoontii isdisho addoon buu guursaday taasi waa xoradii weeye laakiin addoon buu guursaday markaasay addoontii isdishay aw qatalahaa sayidu ama sayidkiibaaba dilay qabla dukuul iyadoo ninkii lagu wareejino ninkii aanu dha guri gelin ayaa iyadii isdishay ama sayidkeediiba dilay fainahu yasqutu maharuha meeshaa meher ma jiray waayo meherkan sayidka alahoo dee sayidkiina waba lagama hayo sayidkiiba alaho sayidkiiba meherkii keena isagana waxaa laleeyahay waxbaba maad keenin waxba lagaama hayo gabadhii intii aa waxa weeye aan dee istimtaacba dhicin oo aan ninkii aanu uba galmoba iyadii ama isdishay oo iyad meesha nafteedii ka saartay ama adigiibaaba dilay dee waxba igumaad soo wareejin markaa waxba kaama hayo meherna markaa iguma lihid weeyaan baa le faslun fasalkani wuxuu ka warramayaa weliimadii ama casuumaddii guurka walweliimatu casuumadda guurka loo sameeya cala alcursi in weliimo ama casuumad loo sameeyo guurku mustaxabbatu mid la sunneeyey weeye weliba waxay sunno tahay guri aqalgalku markuu dhaco sida sunnada afdalkii waa bacda adukhuul aqalgalku markuu dhaco oo maalan xalay xaaskiisii la maaragtay la guri galay in markaa wixii ka dambeeya maalinta ku xigto oo kale uu markaa casuumaddii sameeyo haddii aqalgalka laga horeysiiyo sidii fiicnayd baa laga tegey laakiin way dhacaysaa iyaduna oo uu ku xasilaya laakiin sidii afdalka ahayd ee wanaagsanayd ayaa markaa meesha ka baxday walmuraadu biha weliimada waxaa loola jeedaa acaamun raashinkii ama cuntadii yutakhadu lilcursi arooska loo samaynayo arooska daraaddii cuntadii la samaynaya dadka loogu yeedhayey weeyaan weliimadu waa casuumadda wa qaala shaaficiyu imaam shaafici wuxuu yidhi horta shaafici magacii isaga maxamed ibnu idriis ashaafici raxmat ullaahi calayh isaga dhimashadiisu goormay ahayd laba boqol iyo afar markii hijradu ay marayso wuxuu yidhi casuumaddu calaa kulli dacwatin yeedhmo kastoo dadka loogu yeedhay oo yani waxa wey yani raashin kastoo dadka loogu yeedhay lixaadii suruurin iyadoo marka waxaan dadka loogu yeedhay raashinka loo samaynayaana ay tahay dhacdo farxadeed dhacdo kasta oo farxadeed raashinka loo sameeya dadka loogu yeedhaya waa weliima buu yidhi markaa ama qof safar ku maqnaayo yimid ha noqoto ama eh, ilmo dhashayoo deetana la farxayo deetana waxa weeyaan loo samaynayo markaa casuumad ama qof markaa eh, waxa weeyaan caafimaad caafimaado bogsaday ama guri iyo wax kuu dhammaystirmay oo deetana farxad u dhigayso wax kastoo dhacdo kasta oo farxadeed casuumadda loo samaynayo weliba way noqon kartaa buuli wa aqaluhaa inta ugu yari casuumaddaasi inta ugu yar halka ugu hooseysa lilmukiri ee ninkii hantiilaha ahaa ee maalqabeenka ahaa halka ugu hooseysa laleeyahay adiga halkaa wixii ka hooseeya waxba maarata waba kuma tirsana shaato waa inuu neef adya qalo kol hadduu maalqabeen yahay neef adya wax ka yar waxaan leenahay kaa gudi mayso adiga waxaa la doonaya dadka si fiican uga farxiso inaad markaa xoogaa maaragtay gelaya aad keenta ama meesha soo dhigto adiga kaa gudi mayso walilmuqili kii isagu markaa maaragtay hantidiisu ay yarayd waxba gacanta ku haynin kaana isagana maa tayasara isaga wixii aad karta un baa dad hataa furin loxood dadka hor dhigto caadi wey wixii isaga markaa u fududaada ba isaga sunnihii waa ugu xasilaya laakiin ninkii maalqabeenkaa waa inuu isagu lax ka bilaabo iyo wixii ka sarreeya wa anwaacuhaa kaiiratun noocyadeedu way fara badan tahay buu madkuuratun fi lmuawalaat kutubta markaa la dhaadheereeyey ayaana lagu sheega oo casuumadu tan guurkuun maaha casuumadu waa badan yihi walijaabatu ilayha inaad markaa aada aqbasho oo aad timaaddo markii laguu yeedho ilayha ay waliimati lcursi casuumadii guurka marka lagugu yeedho inaad timaadaa waajibatun waajib weeyi ma diidi kartid ay fardu caynin qof kasta oo loo yeeday fardu cayn bay ku tahay cala alasaxi sida xooga badan hebelow cusumadda noo kaala hebelow noo kaala hebelow noo kaala qof kastoo la magacaabay waajib bay ku tahay oo markii sidaa loo magacaabo lakin hadduu intu masaajidka ka caw yihahdo halkaa casuumad baa ka jirta dee waan idinku wada casuumad kuma dabarti qaaday uu yidhaahdo waxba taasi fardu cayn ma jira waa fardu kifaaya taasi baa leeyahy in dadkii qayb tagtuun baa la laakiin waxba iyadu taasi fardu cayn ma noqonayso markii laakiin uu yidhahdo hebelow waad casuumantahay waad casuumantah waad casuumanta dadki markaa mid mid u magacaabo qof walba farducayn bay ku noqonaysa walaa yajibu se waajibi maayo buu yidhi alaklu minhaa inaad raashinkii wax ka cunto fil asaxi sida xoogaba in meesha tagtaa lagaa doonaya ood fadhiisato ood weji fiican dadkii tusto inaad laakiin raashinkii cunto waxba taasi waajib maaha sida xooga badan qolyaha qaarkood culamada qaarkood may waajib bay yidhahde inaad wax dhamiso horta raashinkii kol darsiina ha noqotee inaad dhadhamisaa waa waajibna culamada qaarkoodba ama alijaabatu soo ajiibidda la soo ajiibaya ligayri waliimati alcursi arooska casuumadiisa ta ahayn casuumadaha kale ah soo ajiibka la ajiibayaa ee min baqiyati lwalaa'im iyo casuumadihii kale ah, falaysat farda caynin taas fardu cayn maaha waajib ma bal hiya sunnatun sunna un kale ee aan arooska ahayn soo ajiibidii imaatinka aad imanaysa haddii ataa shaksiya lagugu yeedo waa sunno fiicanoo dee walaalkaaga ku ikraamay waa inaanad celinin laakiin waajib ma ah wainamaa tajibu lijaabatu ilayha wainamaa tajibu alijaabatu liwaliimati اcursi casuumadii guurka ma arooska casuumadiisii inaad timaada waxay waajibaysaa aw tusanu ama la sunaynayaa liayriha wixii aan tii guurka ahayn ti arooska wixii aan ahaynna waxaa la sunnaynayaa bishari markii wax weyaan shuruudda soo socota la helo ta guurku waxay kugu waajibi kuwii kalena laguu sunnayn marka shuruuddan la helo lakin haddii shuruuddan la waayo waxba waajibiyo iyo sunanimo toona ma imanayso bishari iyadoo markaa la shardiyayo kow allaa yakhusa daaci ninkan markaa dadka u baaqayay inaanu gaar ugu yeedhin alagniyaaa dadkii lacagta lahaa ee maalqabeenkii uun bidacwati baaqiisi iyo yeedhmadiisu inaanu intaa un ku gaar ahayn hebelow iyo hebelow wuxuu yeedhay un afartii markaa waxoogaaga hayste eede isaguna uu ka rajaynaya inay maalintii maalintooda u yeedhaan hadday sidaa tahay waxba looma sunneeyo inay tagaan waxbana kuna waajibi mayso waayo sharu acaam bay noqotay cunto ugu shar badnayd bay noqotay kol haddii sidaa la yeelay cuntadii sharka badnayd bay noqotayoo waxba markaa sunanimo iyo waajibnimo meeshii ma imanayso bal yadcuwahum bal an yadcuwahum waa inuu markaa iyagii markuu u yeedho iyo walfuqaraa kuwii fuqaradiiba markuu yeedhay iyo kuwii markaa lacagta haystayba markaasay markaa sunno noqonaysa wa an yadcuwahum fi lyowmi alawal shardiga labaad waa in yeedhmadani ay tahay maalintii koowaad ee casuumadda uu sameeyo arooska maalan waa tii arooska maalan maalintii koowaad waa inay tahay maalinta kowaad waxa loo jeedaa yani casuumaddii koowaad ee arooskiisana uu sameeyo maaha isla maalintii ku xigtay arooska looma jeedo ama aqalgalka maalintii ku xigtay looma jeedo waxaa loo jeedaa casuumadii koobaad waa inay tahy arooskiisan sameeyo lakin hadduu ku celcelinayo maantuu sameeyey berri buu samaynaya saa dambuu samaynaya maxay noqonaysaa fain awlama alaaata ayaami hadduu saddex maalmood casuumadiis dabageliyo lam tajib ilijaabatu fi lyowm aani maalinka labaad waxba waajib maaha maalinkii horunbaa waajib bal tustaxabu laakiin maalinta labaadna waa iska sunna inaad markaa timaado waa iska sunna xadiis abu ku jira iyaa laga fahm wtukrahu fi اlywm الثaali maalinta saddexaad laakiin inuu ku celiyaa iyadu waaba karaayo oo nooc istusa ayay noqonaysa markaad maalin samayso waa sunihii maalin labaadna waa iska iyaduna casuumad way iska noqonaysa laakiin maalinta saddexaad dee ummaddiina markaa arbushaysa hadhow tole waa laga dadkii kuba adkayso fuqaradii waxaw wiiba saddex intuu isu bedeliya afar iyo shan u noqdo hadhow tole wax la isugu faana ay noqoto wabaqiyatu shuruudi shuruudda inteeda kale madkuuratun fi muawalaat kutubta dhaadheer linkeenani waa gaaban yahay waa kooban yahay kutubta dhaadheer buu ku jiraabu wa qowluhu hadalka sheekhu yihi ilaa min cudrin markuu yidhi in lasoo ajiibo oo la yimaado casuumadii aroosku waa waajib ayaa wuxuu yidhi ilaa min cudrin iyadoo cudurdaar uu jira mooyaane haddaba hadalkaa uu sidaa leeyahay ay maanicin min alijaabati lilwaliima macnihiisu waxa weeye yani cudurdaar kuu diidaya inaad casuumadii timaado hadii aanad lahayn bay waajibaysa maxay noqonaya cudurdaarkaasi muxuu noqonayaa kaan yakuuna waa sida inuu ka jiro fii mawdici dacwati meeshan lagugu yeedhay man yataadaa qof uu markaa aad markaa qofkani ku dhibaatoon almadcuwu man yataadaa bihi qof uu ku dhibaatoonayo almadcuwu kan loo yeedhay haddii meeshan loogu yeedhay qof dhibaata ka soo gaaraysa uu joogo mid caayayaa joogo oo aflagaadaynaya de markaa waxba kugu intiisna uu dambaabi lahaa adiguna aad maaragtay waxa weeyaan ama u jawaabi lahayd oo meesha xumaaniba ay ka iman lahayd inaanad waxba tegin bay markaa noqonaysa waxba waajib noqon maysa marka cudurdaar baad yeelanaysa kaan yakuuna waa sida inuu ku sugan yahay fii mowdici dacwati meesha qofka loogu yeedhay ee casuumadu ka jirto man qof uu ku sugan yahay yata'adaa bihi lmadcuu kan loo yeedhay markaa ku dhibaatoon dhibaata kasoo gaarayso aw laa yaliiqu bihi mujaalasatu ama aanay munaasibba u ahayn la fadhiisiga ula fadhiisanaya mubtadica iyo dad markaa khariban oo diinta ilaahay aan ku fiicnayn baa loo yidhi ama faasiqiin kuwaana inaad la fadhiisataa munaasibkuguma aha hadday sidaa tahay waxba markaa kugu waajibi mayso inaad dacwaddii soo ajiibta faslun fii axkaami halkanna sheekhu wuxuu ka gelayaa waa adaankii sooma weli weyna ya alla qiimaya waxaaintana aad raacisaan ayib halkaasaynu ku shoojin doonaa insha allahu tacaala wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah aclam